bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi الmursaliin nabiyina mxamadi وعlى alih وصaxbi أجmaciin ama bacd cashirkani waa cashirkii boqol sideetan iyo labaad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu اlawqaat alatii nuhiya can الsalaaةi fiiha wuxuu baab yahay xilliyada layska reebay salaad in la tukado xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu clى maliki can muxamed bni yaxya bni xabaan almaasini can اlأcraj cabdiraxmaan bni hurmus can abi hurayra radi allahu tacaala canhu cabdiraxmaan bni sakhr addowsi ana rasuula اllahi sal lay slam naha ummadda wuxuu ka reebay suubanuhu can الsalaati tukasho salaad buu ka reebay la tukado bacda alcasri casarka dabadii xataa taqruba ashamsu ilaa ay qoraxdu iyo cadceedu dhacdo wuxuu kaloo ummadda ka reebay wa cani salaati salaad in la tukaduu nabigu reebay bacda asubxi subaxa gadaashii xataa tadluca ashamsu ilaa ay qoraxdu soo baxdo waxadaanaa daawuud bnu rushayd alhaashimi wa ismaaciil bnu saalim jamiican labadaa wada jirkoodu waxay ka qaateen xadiidka can hushaym ibnu bashiir asulami qaala wuxuu yidhi marka ninka la yidhaahdo daawuud qaala daawud wuxuu yidhi xadaanaa hushaym ismaaciilna wuxuu yidhi can hushaym intaasuu imaamku kala duwayaa akhbarna mansur ibnu zadan can qataada bnu dacaamata asaduusi akhbaranaa abulcaaliya rufayc ibnu mihraan baa magaciisa la yidhaahdaa waa mashhuuru bikunyatihi can ibni cabbaasin radi allahu tacaala canhuma qaal samictu waxaan maqlay hayra waaxidin hal wax ka badanoo min asxaabi rasuulillaahi asxaabta nebi maxamed ah ayaan maqlay minhum waxaa ka mid ah asxaabtan wax ka maqlay cumar bnukhadaab baa ka mid aha wa kaana cumar wuxuu ah axabbahum midka loogu jecelya ilaya xaggayga saxaabo dhowr ah oo nabi maxamed asxaabtiisa aan ka maqlay xadiidkan soo socda asxaabta aan ka maqlayna waxaa iila qiimo badnaan ugu jeclaa buui sayidina ibni cabaas wuxuu leeyahay amiirulmuminiin cumar baa aan ugu jeclaa maxay ii sheegeen anna rasuul allahi sal allahu aleh ali wslm rasuulka ilaahay nahaa can isalaati bacda alfajri ummadda inuu ka reebay salaada subaxa ka dambaysa xataa taluca shamsu ilaahay qoraxdu soo baxdo wbacda alcasri salaada casr ka dambaysana ummadda nabigu waa ka reebay xataa taqruba ashamsu ilaa ay qoraxdu dhacdo ceedu libidho waxadaanii waxaa kaloo xadiidka ii tabiye zuhayr bni xarbin qaala xadaanaa yaxya bnu saciid alqaطaan can shucbata yacni bn alxajaaj abu bistaam alwasiti albasri waxadaanii abu khasaan almismaciyu malik bn cabdilwaaxid waynu soo maray xadaanaa cabdulacla bn cabdilacla السامي xadaثna سعيid بن أbi caruba qaala xadaثna waxaa kaloo ii waramay isxaaq بn ibrahim alxandri isxaaq bn rahuya صaaxib الmusnad أhbarana mucaad bn hishaam xadaثanii abi aabihi hishaam bn abi cabdilaahi الdastawaa'i kulluhum dhammaantood waxaa ismutaabacaynaya saciid bn abi caruba iyo hishaam ibn abi cabdilaahi dastawaa'i kulluhum ay kilaahuma bay ka dhiganta iyo shucban ka soo tagnay cafwan shucbana waynu soo maray shucbe iyo saciid iyo hishaam kulluhum an qataaday ka wariyeen ibnu dacaama bihada alisnaadi sanadkaad aynu soo marray aad arkayseen hayra hase yeeshee ana fii xadiidi saciidin wa hishaam xadiidka iyo hishaam waxaa ku jira oon xadiidka shucbe ku jirin bacda asubxi subaxa dabadii buu nabigu diiday in la tukado xataa tashruqa ashamsu ilaahay qoraxdu soo baxdo caddaato tatluca iyo tashruq tashruqa xeel dheer shuruuqu waa maxay waa markay qoraxdu ay soo baxdo dheeraato oo sunnatu shuruuqi la tugan karo oo duxa la tugan karo oo waqtulkaraahiyaha laga baxaa shuruuqa loo jeedaa wa ashraqat ilardu binuuri rabbiha wey waxadaanii xarmalatu bnu yaxya أخبرني وهب بن عبد الله أخبرني يونس أن ابن شهاب الزهري أخبره حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني وهب بن عبد الله أخبرني يونس بن يزيد الأيل بن شهاب الزهري أخبره وxuu u sheegay قال wuxuu hi أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع wuxuu maqlay أبا سعيد الخدري يقول asagoo le قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم xusein layska celiminad waa baabeynaya qaala subr wuxuu hi laa salaata salaad ka dambaysa ma jirto bacda salaati اlcasri casarka dabadi xataa taqruba الshamsu ilaa qoraxdu dhacdo walaa salaata salaadna lama ogolo ma jirto bacda salaati اlfajri fajarka dabadi xataa tadluca الshamsu ilaa ay qoraxdu soo baxdo waxadaثna yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam qaal laa yataxaraa axadukum midkiin yuusan ku dadaalin ay salaata yuusan midkiin ku dadaalin fayusaliya marka uu tukado bimacnaa yuusan ku dadaalin fii ta'khiiri الsalaa salaada wakhtigeed inuu dib u dhigo oo fayusaliya marka uu tukado cinda طuluuci الshamsi qoraxdu markay soo baxayso iyo wa cinda uruubiha walaa cinda guruubiha laa yataxaraa yuusan ku dadaalin axadukum midkiin inuu wakhtiga dilo oo casarkii dilo oo maqhribki uu salaada subax dilo oo fayusaliya uu tukado fayusaliya uu tukado cinda طuluuci الshamsi qoraxdu markay soo baxaysa agteeda iyo walaa cinda guruubiha markay dhacaysa agteeda waxadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana wakiic axaadiita isku baabkaa markaan dhammeeyoon israaciyaan ka hadli doonaa fiqiga in sha allah وxadثna abu bكر بن abi شhaybة qال xadثna wkiع بن الجراح abu سفyاn الرu'اasي xا وxadثna محamed بن cabdالله بن نmayr xadaanaa abi aabbahi oo marka cabdulaahi ah wa muxamed ibnu bishrin cabdi ilkuufi qaala xadaanaa qaala waxay dhaheen labada wadaad oo wakiicah iyo maxamed ibnu bishr qaala jamiican waxay yidhaahdeen labadaa wadaad wakiic iyo maxamed bishir alcabdi xadaanaa hushaym cafan xadaanaa hishaam bni curwata can abi abi curwata bnu zubayr can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam laa taxarow ha kula dadaalino ha la beegsanina laga wadaa bisalaatikum salaadiinna طuluuca الshamsi qoraxda soo bixideeda iyo walaa guruubaha dhiciddeedaba fainahaa qoraxdu tadlucu waxay ka soo baxdaa biqarnay ashayطaan shaydaan labadiisii gees bay ka soo boodaa shaydaanka isku aadiya wuu isu dhigaa marka waxay ka dhigan tahay in ay labadii geesa shaydaan ka soo baxda xadiidka camr bin cabasat asulami baa caddayn doona macnaha sheekh nabigu hawshaa ka wado waxadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana wakii waxadaana maxamed maxamed bnu jacfar xadaana maxamed bn cabdillahi bn numayr qaala xadaana abi abi wa cabdullahi bn numayr wabnu bishrin horaanbaad soo marteen waa maxamed bashir alcabdi lkuufi qaaluu jamaacadan saddex wadaad weeye markaas waa wakiic iyo cabdulahi numayr iyo ibnu bishir xadaanaa hishaam ibnu curwata can abi curwat bni zubayr can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala qaala rasuulu اllahi sal اllahu calayh wali wasalam idaa badaa hadduu muuqdo xaajibu shamsi baalka qoraxdu xaajibku waa arafka iyo geeska qoraxda de marna soo baxaysana fiideeda horaa soo bixi markay dhacaysana qaybta u dambaysa ee laga arka xaajibka la yidhaahdaa ama baaldheh ama gees dheh faakhiru salaata faakhiru can الsalaa faakhiru waa maxay qasiru can الsalaa salaada joojiya wey imtanicu kafu can الsalaa salaada ka joogsada oo joojiya xataa tabruza ilaa ay qoraxda soo muuqato bannaanka timaado waidaa qaaba hadduu libdho xaajibu shamsi baalkii iyo geeskii qoraxda uu libdhana faakhiru salaata salaada dibdhiga bimacnaa ha tukaninoo joojiya salaad xataa taqiiba ilaa ay si fiican u dhacdo libidho وxadثna qتyبة بن سعيid qال xadثna layث بن سacد عن khayr بن نucaym الxضرمي عن بن هبيرة واسمه cabdالله cبدالله بن هبيرة المصري عن أbي تميم الجيشاني واسمه cabدالله بن مالك عن أbي بصرة الغفاarي ibnu basrata la yidhahda alkhifaari waa saxaabi misri ah daartiisuna masr bay ku taallaa qabrigiisuna waa macruufan bimisra ayuu ku xabaalan yahay labiyo toban xadiid buu nabiga ka warsha calayhi salaatu wasalaam siduu ibni xasam sheegay saxaabada xadiidka wariye kitaabku ka qoray ama alxaafid alcalaa'i salaxudiin alcalaa'i kitaabkiisa kashfu niqaab can man rawaa lahu shaykhaani min alasxaab isagoo kooiyo toban xadiid buu nabiga ka warshaa buu leeyahay daaye muslimna halkan xadiid buu ka wariyaa saxaabiga bisra alkhifaari ah mubaasharatan can rasuuliillah amaa muslim iyo bukhaari saxaabigan abibasra ah axaadiis badan bay ka warshaan can saxaabiyin aakhara can rasuuliillah can saxaabiyin aakhara can rasuuliillah amaa xadiis isaguu nabiga toos oga qaadanayo saxiixaynka halkan xadiid buu ku leeyahay saxaabigu macnahaasaa loo jeedaa ayb xadiiu marka abudar ka warinhayo inoo iman doonaa inogu iman doonaa qaala saxaabiga wuxuu ihi abi basraa sallaa bina rasuul lahi rasuulka ilaahi baa na tujiyey alcasra salaada casar buu na tujiyey bilmukhamasi meesha la yidhaahdo waa goob magaceed makaan iyo boos magacii weeye faqaala subaan wuxuu hi inna hadihi salaa salaadan casar curidat waxaa loo bandhigay calaa man kaana qablakum dadka idinka horreeyaa layi tukada salaada oo ilaaliya fadayacuuha way dayaceenoo waa ku tacadiyeen faman xaafada calayha ninkii salaada casar ilaaliya kaana lahu ajruhu maratayn laba ajir buu leeyahay ajirna waa maxay waa ajirkii tukashada uu salaada tukaday ajirna waa shayga la dayacay aad ilaalisa weeye ilaahay naxariistiisa waxaa ka mida aadamuhu salaadahay hilmaamaan ama aysan u dadaal badnayn ama khayrka inta badan laga ilduufo ruuxii la yimaadee tukada ee ku dadaala ama akhriya ama qabta ajir dheeradaa la siiya maxaa dadku waxa dheer yahay shay khayrkaa dayacay ama uu ka gaasirooo ka gaabiyey ama uu ka ilduufay adugu haddaad dadaal dheerada oo la timaado mudnaan gooni aad leedahay iyo in gooni lagu magacaabo oo ajir gooni lagu siiyo naxariistu marka taasay keenaysa iyo cadligu walaa salaata bacdaha wuxuu ihi salaad ka dambaysa casar ma jirto xataa yaluca ilaa uu ka soo baxo ashaahidu xidigu ka soo baxaan ashaahiduna waa annajmu markay dhacdo oo aasku madoobaada xidigaa soo booday oo la arkahaya oy horaan qoraxdu qarinaysay wshaahidu najmu weeye wxadaanii zuhayr bn xarbin qaala xadaana yacquub bn ibraahim aلzuhri qaala xadaana abi aabihi ibraahim bnu sacad can ibni isxaaq muxamed bn isxaaq bni yasaar saaxib qaal wxuu wadaadka xadaanii yziid bn abi xabiib almisri can khayr bn nucaym alxadrami can cabdilaahi bni hubayrata asabai qaala khayr wuxuu yidhi khayr ibn nucaym alxadrami wuxuu yidhi wa kaana ibnu hubayra wuxuu ahaa iqata nin imaam uu ahaa yani ardaygii baa sheekhiisa wuxuu ah ka warramaya can abi tamiim اljayشhaani waynu soo barna magaciisa cabdulahi bni malik in la yidhaahdo can abi basrة اlkhifaari qaala صalaa bina rasuul اlahi sal slam alcasru subanuhna tujiyey bilmukhamas nagu tujiyey fadakara wuxuu sheegay milahu mil xadiiث الsaabiq yaa sheegaya waxaa sheegaya yaziid ibna abi xabiib oo mutaabacaynaya leyth ibni sacd almisri waxadaana yaxya bnu yaxya qaala xadaana cabdulahi bni wahab can muسى بn culay بn رbاx can abihi aabbihi culay bn رabاxin qaala samictu cuqbata bna caamir اljuhani saxaabiga waynu soo marray axaadiiiisa yaquulu asagoo laan maqlay aaau saacaatin saddex xilli saddex saacadood ee saddex xilli baa loo jeedaa kaana rasuulu llahi sal sl rsulka ale wuxuu ahaa yanhaana kii naga reeba saddexdaa waqti ama xilli an nusalliya fiihinna inaan tukanno salaad ow an naqbura fiihina mowtaana awdan bimacana alwaaw weeye wa an naqbura fiihi mowtaana dadka dhintay inaan duugnoon xabaallana nabigu waa naga reebi jiray waa goormo saddexda xilli xiina tadlucu الshamsu qoraxdu markay soo baxdo baaiatan ayadoo muuqanaysa xiina talucu الshamsu qorax markay soo boodo baasiqatan ay aalicatan xataa tartafica ilaa ay dheeraato wuxuu kaloo naga reebi jiray inaan salaad tukanna ama mayd la xabaaloo la doogo waxiina yaquumu markuu joogsana waa na diidi jiray qaa'imu ahirati duhurka kii joogsan jiray markuu istaago qaa'imu ahira waa hooska hadda laga wadaa hoosku marna galbeed buu jiraa marna bari buu jiraa casar marka la joogo hooskaadu bari buu aadayaa nisro marka la joogana hooskaadu galbeed buu kaa jiraa marka int qorax intay soo socoto bartaa dhakada ay ku aadantaho bartamaha ah hoosku waxaad moodaysa inuu taagan yahay oo uusan soconin barina ma jiro galbeedna ma jiro kaannamaa marka inuu taagan yahay baad moodaa yani markay maalinku kala badhmaa loo jeedaa markuu maalinku kala badhmana nabigu salaadda waa noo diidi jiray waxayna wakhtigiina salaaddu naga reebi jiray yaquumu uu joogsado qaa'imu الظahiirati ay dilu الظahiira hoosku duhurka markuu istaago oo kala badh lix saac iyo badh meelaha la marayana nabigeena tukana waa diidi jira hadda duurkeennaba shug gala xilligaas xataa tamiila shamsu ilaahay qoraxdu weecatoy u weecatoy aadda galbeed xataa tamiila ashamsu ila alharbi wey wuxuu kaloo nabigu diidi jiray inaan tukanno waxiina wakhtigiina waa diidi jiray tadayafu ay u iilato u weecato tadayafu waa bimacnaa tamiilu tadii labaad baa iska goon waad garanaysaan tatadayafu wey asalkeedii waxiina wakhtigii nabigu waa diidi jira inaan salaad tukanno tadayafu shamsu qoraxdu ay u xanjeerato u xadxaydato lilquruubi inay dhacdo ay doonayso xataa taqruba ilaa ay dhacdana nabigu waa noo diidi jiray salaada baabu islaami camr bn cabasulami baa ku xiga oo isla baabka ah kutubta qaarkoodna maadaama xadiisu isku mid yihiin baabka maba sheegaanba ayn laakiin baabbaa meesha iigu jira idinkuma idinku jira baabkaas khayr xadiiaani waa aragtaanoo waxay ka hadleen in salaad aan la ogolayn casarka dabadii ilaa ay qoraxdu dhacdo subaxa dabadiina aan salaad la ogolayn ilaa ay qoraxdu soo boodoy cadaato bannaanka timaado duhurka marka la gaadhoo bartamahay qoraxdu maraysa hadlay duurayga la yidhaahdo ee bari adhowrna laga soo tagay duurna aan la gaadhinna iyadna waa la yska reebay in salaad la tukado ama ruux muslima la xabaalo la qabri la doogoo la xabaalo oo la geliyo qabrigiisii cillada loo diida hawshaa ayada ah saddexdaa xilli nabigu wuxuu u diiday ee ummaddiisa oga reebay xadiidka camna cabasa oo faahfaahsan bay ku iman doontaa insha allahu tacaala dhanka culammada muslimiintu masalada masalo dhib badan weeye aad loogu hardamo culummadu isku maandhaafeen waxaan ka ahayn axaadiidtaani inay nebi moxamed ka sugan tahay oo ay xaq tahay waxaan ka ahayn oy wadaadadu isku raaceen ma jiro nin walba meel buu ku dhuftay waxay isku raaceen axaadiidtaani suubaraheen in laga soo xigtay ay xaq tahay oy sugan tahay waxaa isku maandhaafay macnaheedii iyo fiqigeedii iyo fahamkeedii intaasaa laysku dhaafay qole waxay leeyihiin saddexdaa xilli uu suubanuhu sheegay wax salaadoo la tugan kara ma ay jirto gebi ahaanba ama salaad kaa tagtood qallaynaysa ha noqoto xataa duhur kaa tega haddaad qallaynayso bacd alcasr ma qallayn kartid bay leeyihiin salaaddii fajar ee ku dhaaftay ma qallayn kartid he markay qoraxdu bartamaha ku taagan tahay ama casar dabadii la joogo ama bacda subxi la joogo oo wakhtigii kaa ku xigay ah gebi ahaanba salaadoo dhan way ka caagan fardan wa naflan adaa'an wa qadaa'an bay taagan yihiin salaadoo dhan xataa salaatu khusuuf ha noqoto ilaa adday noqonaysaa khusuuf ha noqoto wax walba waa taagan yahay salaadoo dhan waa mamnuuc jamaac min asxaaba ku tagay jamaaca min asaxaaba qaba halkaasay istaageen warkaa inaad fahanteen baan u malaynaya ijmaac ma jiro nawowi ijmaac baa meela soo gurguurinaya xaabni xajar baa marada kuga dho yidhi wadaadow way kaa maqan tahay warkaas jooji ibnu xasamna haddee isagoo warkiiba jooji muxallaha intoo qabsalada ayuu fadallo dhaadheer dhigahayaa wadaadkii abubakar maxamed ibraahim mundir naysaabuuri aclamu الnaasi biاlkhilaafi wاlijmaaci bacda ibn nasr almarwasi wey culamaau salaf marka laga soo tago ibn nasr almarwasi laga soo taga ninka ugu yaqaan weeye khilaafaadka saxaaba iyo taabiciin iyo fuqaha muslimiin ninka anbaa wax dheer asaga ibnu jarir abri baa la tartansiiya laakiin asagaa bac dheeroo burasita wadaadkaasna waa ka hadlay masalada waa isla fahanay qolyo labaad waxay leeyihiin axaadiisu way sugan tahay subanay bay ka sugan tahay khayr iyo barako wey laakiin waa mansuuqo kulligeedbu waa mansuukho bacd alcasr baa la tukan karaa oo bacd ii sheega bacd alfajar baa la tukan karaa oo hallay duhray baa salaad loola kala bixi karaa sunno iyo faradba waa furan yahay salaad sabab leh iyo mid aan lahayn mid qada'a mid adaa mid waajiba mid aan waajib kulli waa bannaanta maxaa yeele axaadiiu libaaxa naasikha ah waa axaadiiu nahyi waa mansuukhay taagan yihin warkaana inaad fahanteen baanu filahayaa jamaca min ahli cilm baa ku tegay waxaana u lambar weyn daahiriyo ibn cali adaahiri abu sulaymaan ibnu xazam iyo ciidankiisii saxaabo badan buu ka keenay taabicin badan buu ka soo guuriyaa waa daldalaa rag badan oo ka soo guuriyo salafka ah waa lagu haystaa hase aheate waa madhab jira asaguna laba madhaboo markay isdhowrayaan hayna daraf iyo daraf bay halkaa iyo halkaasay kala joogaan salaadoo dhan waa mamnuuc noocay duuni ha noqotay waa waa madhab salaadoo dhanna waa fasaxan tahay oo waa furan tahay oo axaadiiu nahyi waa mansuukhana waa madhab labada madhab waxaan ka ahayn wadaaddaha udhaxeeya wadaaddaha u dhaxeeya annaga shaaciya u tunwaa weyn oo hawsha anaga faahfaahino caan nidhi axaadiistan waxay khuseeyaan baan nidhi salaadaha sunnada ah ee mutlaqa ah annaf salaadda sunnaheen sabab lahayn bas ayaa lagu ogolay salaaddii kaa tagtay ee sunno ahayd ama waajib ahayd xilliyada waad qalayn kartaa bacda alcasr bacda alfajar cinda alistiwaa waad qadayn kartaa hadday salaadu sabab leedahay oo maalan casarkii dabadiibaad masaajidka soo gashay nabiguna wuxuu yidhi ninkii masjid soo galaa yuusan fadhiisana ilaa uu tukado laba ragcadood bacda subax baan soo galay waa tukanaysaa bacda alcasr baad soo gashay waa tukanaysaa janaaza ku qabatay waa tukanaysa salaadeedii salaad walba oo sabab leh nahyigan ma khuseeyay leeyihiin nahyigan ma khuseeyo laa salaata bacda alcasr laa salaata bacda الصubx laa salaata xiina yaquumu qaa'imu الظahiira xiina اlistiwaa waxay khusaysaa salaadaha iska khayrdoonka inagaan u tukanno ilan salaad waa la badsadaa nabiga xadii baa laga wariyay asalaatu khayru mawduucin faman shaءa falyastakir waman shaءa falyastaqil shay la keeno oo ummadda la saaro oo la imaada la yidhahda salaad baa ugu khayr badan shaygaa u khayr badan ee salaadda ah doona ha yaraysto oo ha isku yaray u taallaaye ninkii doonana ha badsado salaaddii sunnadii mulaqa ahayd ee annaflu lmulaq la yidhaahdo een sabab lahayn een wakhti ku qaydnayn een fal iyo xilli ku qaydnayn baa la diiday mooyeene salaadihii asbaabta laha la yaqaano sida taxiyatulmasjidka sida qadaha sidii salaaddii kala tagtay tey hurdo tii aad hilmaantay waa lala imanayaa bay leeyihin halkaasay yay ka buskiciyeen midabkaasaana u roon marka si guud la fiiriyo meelo badan baanan kaga soo hadlay madhabkaasaan rabaa inaan dhowr ishkaal caawa ku furo inaad fahanteen marmule lianna waxaa laga yabaa inaad iska dhaadhicisaan annaga shaaficiya meesha ku haysanna annagaa tarjiix iyo awood meesha ku haysanna madhabkiinna qudhigiisa far badan baa ku gudnaan karta markay wadaadahka idinla doodayaan waa idin soo ururin waxbana idin rajxi maayo haddaad aragto wadaad bacdalcasr intuu masaajid soo galay iska taaga oon leqdaaranoon tukanayn oon fadhiisanayn ka warran maxaad ka leedihiin bacdalcasar buu masjidka soo galay qoraxdeeda weli ma dhicin halkaas safku iska istaaga ma fadhiisto ma tukado hadduu fadhiisan laha wuxuu ka baqayaa midkiin masjid soo galo yuusan fadhiisanin ilaa uu tukado laba ragcadood haduu tukan lahaana wuxuu ka baqahayaa nahyigii laa salaata bacda alcasri xataa taqruba alshams laba xadii baa midna halkan ka galay midna halkan uu ka galay wuxuu yidhi waabaan taagnaanhayaa ninkaa warkiisa maad fahamtee faham buu u baahan yahay rabaa inaan caawa idin qodobka koobaad waxaa weeye axaadiista odhanaysa yaan la tukanin waa axaadiiu nahyi waxbay kaa reebaysaa wاnnahyu yactamidu اlmafaasida axaadiita amraysa in la tukadana waa axaadiiu amrin wاlmru waa min baabi اlmasaalixi wاlmru yactamidu اlmaslaxata hadday maslaxiya mafsada iska hor yimaadaanna cinda الtacaarudi dar'u اlmafsadati أwlى min jalb اlmasaalix hada اlwجه waa wجه tarjiixi لأxaadiiث الnahyi calى axaadiiث اlأmri bالصلاة warka maad fahanteen maalan soomaali way yaqaanaan qaacidada oomay baahna in loo sharxo shar khayr wax shar u tooghay bay ku khayr wax shar u tooghay waa maxay khayr iyo sharda isqabtaan waxay rajaxaan inay ka fogaadaan sharka bay rajaxayaan khayrkana iskaga cararaan ibnu cabbaas muxuu yidhi wاsalaamatu laa yucaadiluha shay السلاamة laa يucaad لaha شhay inaad xoguu meesha wax ka heshay adoo halhaalugan oo lagu halaakeeyey iyo in adoo badqaba aad ka baxsata kee roor sayidina cumar markuu wiilkiisi yidhi eh, dhulka ooga qaad u nafbaxahay war dhulka madaxa i dhig buuri yo aabbo dhig inuu ammaano isku duxuli haddaan aakhare markaan taga aan ka badbaado le cumarow wixi aad soo wadana waxba lagaama siinin wax ajarood ka heli ma jiro laakiin naar lagu geyn maayo la yidhado naar aan ka badbaado maxaan joogaa guul farda kula carar banahay dhulkay dhig buudhi yani assalaama idan axaadiiu nahyi yaa arjaxu cinda atacaarudi min axaadiiee almri bisalaa waa qodob jawaab baa laydinka rabaa jawaab baa laydinka rabaa midda labaad ee ii raacda weeye sababka labaad axaadiiu الnahyi can الsalaaةi fi hada اlawqaat waa axaadiiث qowliya axaadiia la sheegi doono ee la odhan nabigaa tukaday salaad xilligaa tukaday hebel baa tukaday waa ficliya wاlqowl muqadam calى اlficli cinda الtacaarudi biاlijmac wاlqowl muqadamu calى اlficli cinda الtacaarud maxaa yeele qowlku waa daahirun fii dalaalati aw sariixun laa yaxtamil wax kale ficilkuna wuxuu ixtimaalaa axadka sameeye inuu gooni ku ahaa oo nabigu afcaasha uu sameeyey bacda salaati اlcasri aw subxi ay wadaadaha qaarkood saxaaba sameeye inuu yahay khaas inay khaastan waxaaba kutusahaya nabiga calayh salaat wasalaam ragcataynkii duhurka uu raacin jiray baa dhaafay wafdi u yimid iyo marti darteed wakhti buu waayay casarkii baa ku soo galay ragcataynka duurka uu raacin jiray sunnada ahaa ayuu wuxuu tukaday casarkii dabadii buu tukaday caaisha waxay tihi waa inaga soo marray tidhi wa kaana idaa camila camalan abatahu wa kaana camaluhu diimatan waa inaga soo marray nabigu wuxuu dhaqan u lahaa hadduu shay khayra la yimaado rudhaanbu ku dheganaan jiray kamama hai jirinba weligiiba waa wadi jiray ragcataynkii duhurka ee nabigu u qaleeyey ama afarba ha noqde sunnadii duhurka nabigu u qaleeyey bacda alcasri wuxuu u daayey casarkii dabadiiba u daayey ficilkaasuu banu calayhi salaatu wasalam waxaa dhici karta inuu asaga ku yaho khaas ku yahay waxaana ku tusahaya weligii masaajidka muusan ku tukan xagee ku tukan jiray guriga salaadda ayada ah saa darteed bay saxaabo badan aysan ka warqabin caaishuun baa soo guurisay iyo ummahaatulmuminiin gurigu ku tukan jiray tacliilka caaishana kutusa inuu khaasku wa kaana camaluhu diimatan ficilku marka hawlo badan buu ixtimaalaa hawlo badan buu ixtimaalaa labadaa horta wajwaad haysataan annahyu yuqadamu cala almri cinda altacaarudi wاlqowlu yuqadamu cala alficli cinda altacaarudi maxaa ii raaca waxaa ii raaca cillada nabigu ku cillayn doono waa cillo khatara cillada ama xikmada waxay keenaysaa salaadoo dhanba inay mamnuuc tahay bacda alcasri wa bacda alfajri wa cinda istiwaa'i الshamsi fii wasaط الsama limaada nabigu wuxuu dhihi doonaa calayhi الsalaaة wasalaam qoraxda markay bacd alcasr ama qoraxda ay sii dhacayso yaan la tukanin maxaa yeelay shaydaan baa isku aadiya qoraxda gaaladuna xilligaasay u tukadaanoo u sujuudaan ama sunno tuko ama qado tuko ama addo tuko ama waajib tuko ama sunnada mutlaqa'a ah tuko ama mid daatu sabiba tuko hawshuu nabigu sheegay ku cileeyey waad ku dhacaysaa ninki xilligaa bacda alcasri tukada ama bacda alfajri tukada ama xilligaa tukada kolley wuxuu tukaday xilligii qoraxdu ka soo baxaysay geeso shaydaan ama ay ka dhacaysay geeso shaydaan xilligii wuxuu tukaday gaala ay u tukanhayeen u sujuudahayeen ilaahay khayrkii iyo qorax iyo dayax u sujuudayeen sheekada marka aad wadaan shaaficiyii ciddii taageersan iyo jumhuur waxaad ku tiraadaba daatu sababin lahaa sabab iyo bikhayri sabab ma yanfac lanna xikmadu waa caama sariixa fii dilaalatiha kul man sallaa cinda guruubi الshamsi aw sallaa cinda طuluuci الshamsi aw sallaa cinda istiwaaءi الshamsi fii wasط faqad salla xiina طalacat الshamsu min qarnay الشhayطaan waxiina harabat bayna qarnay الشhayطaan waxiina sajada laha اlkufaar idan way idan wada haysaa ama salaadda waajib ha noqoto ama ha noqoto sunno ha noqoto ama sabab ha yeelato ama mulaqa ha noqoto saddex wajo waaweyn weeye meel looga dhaqaaqo idinkaa laydinka raba saddex qodoba waaweyn wey qodobka afraad ee raaca qodobka afraad ii raaca waxaa weeye waxaad tidhahdeen salaadaha daatu sabab kale sabab kalehe ee sababka loo tukanaya la garanayo waa la kuwa iska khayrbadsigaana waa reeban yihiin baad tidhaahdeen waxaa laydinku bushiyey salaad aan sabab lahayn ma jirto salaad ruux muslim uu tukanayo oon sabab loo tukada aan lahayn ma ay jirto limaada sababkeeda oogu yar waa inaad khayrdoon tahay sababkeeda oogu yar waa annadbiyatu wاlاstixbaab الsalaaةu khayru mawduucin faman shaءa falyastakir baa sabab ah inaan warmaxaadku taagay inaan saaxiibbanahay baan ku war baabuurka maad fiijisid maxaa ku hortaagan taxadar baa hortaagan buuri taxadar baa hor taagan haddaad tira war maxaad la tukanaysaa xilligan ruux muslimka wuxuu ku leeyahay khayrbadsi baa hor taagan khayrdoon baan ahay adduunku waa iska yaryahay intaan qalaf dhihi laha anoon wax badan waa shaqaysanhayaa coronavirus baaba dharka soo dhigtoo dadka dadka mufimufku haya waa waan dadaalhayaaba ku dhihi karaa salaad aan sabab lahayn ma ay jirtaan marka sababka idinkaa iska qoondaysateen shaaficiyu iskaga qorateen meesha ka taxiyat اlmasjidi wa kal istiktaari mina sala baan kulena halgey kaga jawaab sababkan xilliga u tukanay waxaa tidhi waa taxiyatu masaajidkan salaamahaya anna waxaan ku leeyahay khayrkan badsanhaya ay fahanteen mara male middaana waa laydinka dhigay waa qodob aad fahanteen bay ila tahay qodobka igu dambeeya meeqa qodob baan maraya kii shanaad qodobka u dambeeya waxaad tidhaahdeen waxaan oga qiyaas qaadanaynaa falkii nebi maxamed baan oga qiyaas qaadana salaad walba salaad walbaan oga qiyaas qaadanaynaa waxaa la yidhi waa qiyaasun maca alfaariq marka koobaad waa qiyaasun maca alfaariq wuxuu keenayaa haddaad qiyaaska uu qiyaas sax yahay oo shuruuddiisii arkaantiisa oofsado wuxuu keeni lahaa salaadaha sunnada ah ee raatibada ah ee xilligoodu ku dhaafay waxaad qallayn kartaa e fii awqaati ilkarahaad qallayn kartaa kow waxaa shardi salaaddu inay tahay sunno waxaa kaloo shardi ah inay tahay raatibatu salaatin tahay laa sunna mutlaqa waxaa kaloo shardi ah inay qadatahu adda ahayn wاlqaacida fi اlusuul ana maxal الnasi ida اshtamala calى waصfin yumkinu اctibaaruhu lam yulqa ila bidaliili إجmaaca khud hadi اlqaacida اlusuuliya ana maxal الnas naska meeshuu ku yimid nabigu aggee muxuu qalleeyey sunno raatibo oo duhur lahaa buu qalleeyey xaggee buu dhigay bacd alcasri buu dhigay waana u daayey calayhi الsalaaةu wasalaam nabigu falkuu sameeyey iyo meeshuu dhiga waa nas ku soo arooray fii qadaa'i sunnati الraatiba liلظuhri bacda اlcasri wa maxalu الnasi aw mawrid الnasi inta waa laya mawrid الnasi nasku meeshuu ku yimid masaladuu ku yimid qadiyaduu ku yimid ida اshtamala calى waصfin yumkinu اctibaaruhu lam yulغى ila bidaliilin ijmacan waصfi iyo tilmaan iyo macna hadduu wato meesha ay wadata dheeraad ah oo ay dhici karto inaan tixgelinoon xugum ku qaydno ama aan ku xidhno waa waajib wasfigan in la tixgeliyo oo naska lagu qiimeeyo oo lagu qaydo oo lagu camimo ilaa daliil tuura wasfiga inaan hela mooyeen haddaba maxalunas waa maxay waa qadaa'u raatibati الظuhri bacda اlcasr wasfigu inay tahay sunno waa waصfi muctabara lanna waa waa hayru اlfardi inay tahay raatibo waa qayd muhiim ah oo saaraya aلsunna almuطlaqa ama sunnada hayr raatibada saaraya waxaa kaloo qayd asaguna waa inuu qadaa'an yahay laa adaan alqaضاء الsuniya alraatibiya saddexdaa waa awsaaftu yumkinu اctibaaruha falaa tulغى ila bidaliilin ijmaacan marka waa qiyaas maca alfaariq baa ladinka yidhi sunnada nabiguu sameyn oga qaasqeen howlo kale shuruudulqiyaasma ma haysaan howlahaasoo buuq ah ayaa meesha ka taagan warkii aad wadateen idan maxaa ii soo baxay wadaadkii liqdaaraa bacda alcasr aw bacda asubax ama cinda aلظuhri taagnaa ilaa ay qoraxdu ka weecanayso warkiisa waad fahanteen bay ila tahay admuhim waran baan kuu hormariyey axaadiitu inay nabiga ka sugantahay saxiixata waxaan ka ayno dhanba khilaaf baa ku jira salaatuljanaaza ama ha noqoto ama ruux la duugaya ha noqdo ama sunno mutlaqa ha noqoto ama mid sababla ha noqoto ama waajib ha noqdo ama kulli khilaaf alcaamayni min wajhin wlkhaasayni min wajhin buu ku salaysan yahay tarjiix baa marka loo baaday annaga tarjiixa ayagii shaaficima horaan soo hormariyey laakiin nimankan kale hawshoodina waan kuu sheegay wejkoodii nimankan marka waxay dhaheen maxaa raajixa ay salaa inay mamnuucad tahay salaad la tukan karo markay qoraxdu sii dhacaysa ma ay jirto mid la tukan kara ma ay jirto markay qoraxdu soo baxayso mid la tukan kara ma jirto markay qoraxdu bartamaha ku taagan tahay allaahumma e toosay qabla quruubi shamsi ama toosay cinda uluuci shamsi oo markaa waqti duruura la yidhaahdaayo nusuus goonaa ku timid bay leeyihiin nusuus ku timid inta iyadoo qaabkaas oga jawaabeen taa inaad fahanteen bay ila tahay marka bal si loo fahmo xadiidka camr bn cabas aan u gudbo marka ayadaa ah. inaan waxba rajaxayna horaba idin sheegay idinka idin taalla ijmaacaadku nabigu soo guuranay o dhan hal xaba kama asixisaana iska ogaada baabu islaami camr bn cabasa ah. saxaabigaas islaamkiisibuu baab yahay islaamku ma khuseeye wuxuu khuseeyey axaadiisii buu daba socdaa nahyiga ahayd axaadiisu nahyi can الsalaa fi اlawqaati الثalaaث ayuu xadiidku daba socdaa laakiin islaamku u baabaystay wadaadku xadaanii axmed bn jacfar almacqiri qaala wuxuu hi xaafidkaasi xadaana nadr bn muxamed xadaana cikrima ibn camaar alcijl اlyamaami اlxanafi xadaana shadaad bn cabdillaah abu camaar alqurashi wayaxya bn kaiir الطaa'i albasri اlyamaami can abi umaamata albahili suday bnu cajlaan qaala nadar wuxuu yidhi nadar ibnu muxamed ba wuxuu ammaanayaa wuxuu soo gurinayaa ammaantii shaykhiisa cikrima ibnu camaar ahaa lishaykhihi shadaad ibnu cabdillaah qaala nadar ibnu xamed wuxuu yidhi cafwan waxbaan ka booday qaala cikrima qaala cikrima saa sax maamse qaala nadar baa idiin qoran qaala cikrimatu wuxuu yidhi cikrimatu ibnu camaar walaqiya shadaad shadaad aniga sheekhayga wuxuu la kulmay buui abaa umaamat albahili buu la kulmay wa waasilata bni camr alleysi buu la kulmay idan waa nin sahlan ma ku leehay wa saxiba wuxuu kaloo la socon jiray anasan ibnu maalik buu la socon jiray ila shaam u raacay anas ibnu maalig ahaa buu shaam oola socdal safrayba idan saddex saxaabi buu kuu sheegay abimaamat albahili waaila waatila ibn alasqa cafwan dufayl ibn camrin baan ku qalday wa saxiba anas buu u raacay ilaa ashaam saddex saxaabi abu cabdiraxmaan wa anaa ikrimatu anaa faacilkeed cikrima wey wa anaa cikrimatu cikrima wuxuu ku ammaanay calayhi calaa shadaad fadlan dheeraad buu u sheegay cilmi aqoon manaaqib buu u sheegay iyo wa khayran diin wanaag buu ku sheega fadliga marka la sheego waxaa loo manaaqibta caadiga ama shajaacada deeqsinimada gobannimada cilmiga hawlahaasa lala aadaa khayran haddi lagu yidhah weeye dayaanada lala aadaa mar hadday kulmaan marka waxaa weeye waa dhaxtaal bay ahayd jumla ictiraadiya ahayd oo lagaga warramaysa ninkaas eh, taabiciga ahe wuxuu u soo laabtay can abi umaamtu soo xadana shadaad ibn cabdlahi abu camaarin wayaxya bn kaiir aaayi can abi umaamata buu soo celiy maxaa yeelay lituuli fasli faasilkii baa dheeraaday markuu soo celiyey can abi umaamat albahli qaala wuxuu idhi saxaabiga abu umaama ah qaala camnu cabasata asulami abu najiix soddon iyo sideed xadiid buu nabiga ka wariyaa radi allahu tacaala canhu wa ardaah waa qadiimu lislaam qadiimu lislaam wuxuu dhihi jiray waad ogtihiin muslimiinta ninka afraad baan ahay diinka soo galo jiray waqad ra'aytuni wa ana rubcu lislaam islaamka dadkiisa oo dhan ma kala tira koobo anoo ninka afraad ah yaana isgaranayaa buuri ninka afraad marka nabiga lagu dara hadago nebi maxamed abubakar iyo bilaal basa iga horreeyey buu ninka afraad waa aniga cali iyo khadiijadu meesha doonta la-aad camni cabasa hawshaa ma aaminsano waqad ra'aytunii wa ana rubcu اlislaam rasuulka ilaahw diinka la yimid abubakar iyo bilaal ya shaxlaadiiba allah yarxamu baan sigiiska asagoo fadhiya maalin su-aalo weydiinay nimanuu saaxiibin hadda maraykanka jiraa weydiiyey inuu dhintay kalmaba sheegi karo hore ugu dambaysa markaasa waxaan ihi sheekh si aanna rabin buu sheekhu u jawaabay si annagu aan wadanin si ahayn buu u jawaabay markaasa waxaan ihi sheekhna miyaan sidan laga raajaxsanayn oo laga xoog badnayn idinku ka xoog badaya buu <laughs> idinku ka xoog badiya marka waxaa weeye sheekh cabdirashiidow adugu qasab ka dhig aday kuu saxaabigu qasab muu ku leeyahay laakiin waa gaari doonaa insha saxaabiga marka adii buu nabiga ka wariyaa waana qadiimu lislaam ninka afraad ee ahay buu odhan jiray xims oo shaam ku xabaalanya oo ku dhintay halkaa xadii keliya en caaw inuu muslim ka wariyaa walaysa lahu riwaayatun fi saxiix bukhaari muslimna halka xadii buu ka wariyaa xilliguu saxaabigu islaamay isu axaadiiar isma laha maxaa yeeley waxay ku xidhan tahay wakhtiga aad nabiga u heshay ku bixisaan wax ka baratay saad u hesha arda wax ka weysa ama aad ka shanlandan u heshay ku xidhan tahay ayb xilligii casr riwaaya dambe ee islaamku intuu awood yeeshay dhanaha la kala cabay ee kala degtay ee la sabtay sidii geel geelbiyo ka dhargay ee axaadiidku faafo aad loo waran jiray xilligii marka faraska lagu joogay ee dagaalloo joogga ahaa ee xuruub ridda ay bilaabatay ama kuwa gaalo la ishayay riwaayadu waa yarayd walidaalika qalat riwaayatu sayidina abibakr الصidiq wa kadalika saxaabigan awaail islaam buu nabiga u yimid nabiga bu halkan ma joogi kartid maka ah ku laaba miyigaadii markaad ogaato inaan madiina ka daahiro ilah waa ii gargaar rabbi ii gargaar markaa iimow markuu nabigu u yimid haddana wuxuu ku laabtay dhulkii reer bani salima waagii dambana futuuxii shaam buu ka qayb galay jihaad ujoog buu ah marka riwaayo badanba ma laha saxaabigu dhib ma laha saxaabigu muxuu hi kuntu ana kuntu wa ana fi ljaahiliyati waxaan ahaanoo xilliga islaam ka horraysa joogo kuntu wa ana fi ljaahiliya kuntu waxaan ahaa walxaal ana fi ljaahiliya ay qabla islaam islaamka hortii anoo joogon islaam soo bixinba waxaan ahaa adunnu kii malay adunnu hunaa astayqin atayaqan bay ka dhigan tahay annahum muwaaqicuuhaa idan inkastoo waduu kala qabadheen danniga waxaa la iطlaaqaa fii mowdic اlyaqiini ida kaana min baabi اlmushaahadati wاlxis laakiin markuu yahay min baabi acmaali اlquluubi iyo waxyaabaha afkaarta lagu ogaada ay tahay dhanni lama idlaaqo fii mowdic اlyaqiin taasna qur-aanku uu suuratmumtixina la idlaaqay ayib oo fain calimtumuuhuna mu'minaatin baa layidhi waxaa taa lagaa leeyahay uطliqa اlcilmu fii mowdici dhanni walam yuطlaq الdhannu fii mowdic اlyaqiin wa farqun bayn اlmas'alatayn baxdiga hadda kusii mashquuli maayo hina laakiin sida muuqanaysa waa maxay danigaasi waa astayqin weeye walidaalika saxaabiga tarjamadiisa waxay ku sheeg culammaa taraajim ku sheegeen xilligii uu ahaayee dadku ay asnaamta caabudayeen asagu wuudid asnaamta inuu caabudo waana baail buu dhihi jiray nin xoolo dhaqatuu ahaayoo adhi iyo geer iyo looba waa raaci jiray markuu xoolaha raaco qoraxda kuulaato qaruur baa ilaahay u keeni jira hadhaysa wa hada min fadl illaahi calayhi wa calaa kaiirin min annaas muxuu saa loo yeelayaa ninkan waa lugtool keligee ah xaq buu u istaagay wuxuu waxaanad wadaan baail waxba kama jiraan bicaqlihi wa fitratii buu ku haleelay nas qur-aan ma yaqaan waxay laguma soo dejinin war horo ambiya ma hayo wuufii uruxdinkaad dhoobteen geedkaad qorteen miyaan caabud hayaa nin taabiciga qiimo bad mxuu ahaa ninki loodhan jir abdirman mali abu cumaan annahdi iyo ninkii la odhan jiray muxuu ahaa isaguna maymuun mihran alawdi iyo rag saaxiibadoo jamaaca min asaxaaba min ataabiciin alkibaar almukhadramiin maxaa kugu daraa baa lay waxaa igu darayd buu idhi ribaan soo lisay buui oon u baahna caanaheedii caanihiisaan ulisay ulisay shiikaan ka soo buuxiyey sanab meesha nooy annagoo dhoobnay baan ku shubay intaan carro tuuray oon dhaxya ku aadiyey oon ku habeeyey oon u ekeysi kaana caabudi ayaan caano ku shubay buui ey baa intuu soo oo caanihii ka oo lugta taagay ku kaajiyey buu iskaga tegey sanabkii annagoona caabudahaya wax iiga daran ma arag buui eygubaa taqaana masuu iskaga ordahay lugtuu taagaa meeshu duna ku kaaji adoo taagan baa intu lugtaada ku kaaji oo wax khariban baa caanihintuu ka leefo ka dhammaystibu haddana fashaqara rijlayhi uma baala ilah baa soo dira laga yaaba oo lagu fahamsana waxay wadaan baailka marka ruuxa muslimkaa bini aadamkaa ama ruux ilahay caqliga wax ku gara waxaan waxba ka jirin geed aad samaysato in aad ka dhigato hadiso caqli darro maaha kuntu ana fi ljaahiliyati adunnu ana annaasa dadku ay lmushrikiin calaa dalaatin ay ku sugan yihiin ayaan aaminsanaa buuri wa annahum laysuu calaa shay waxay hayaanoo diin aysan jirin inay wax diin aysan haynin oy dhunsan yihiin oo qoom halaagsama ay wa fii riwaaya walaa ara alawthaana shaya walaa ara alawthaana shay-an baa ku inay tahay dannahuna yaqiin ay tahay wa fii riwaaya cinda axmed raibtu can aalihati qawmi fi ljaahiliya raibtu can aalihati qowmi fi اljaahiliya waa nacay malamala wax lagu nacaa mise yaqiin yaqiin ba wax lagu nacaa wahum yacbuduuna alawhaana iyagoo awhaanta caabudahayaan arkay waxooda inuu baail yahay fasamictu waxaan maqlay birajulin baan maqlay yukhbiru sheegaya ahbaaran ahbaar waxyi iyo qur-aan sheegaya waa nabigu u jeeda idan dadka maka ka imanaya markay soo xajiyaan xajka carbeed ee fi ljaahiliya ayaa reerka remiya la sii mari waa la martay war magaaladii ka warrama magaaladii nabad bay ahayd maka ahayd laakiin quraysh iyo nin dhaleen baa isku dhibbanaa baa la dhihi warkii baa la keeni oo muxuu ahaa waa nin cabdimualib in cabdimualib aho nabi maxamed aabiyi caan ma ahayn isagoo da'yar buu dhintay awowgiibaa caan oo carab taqaanay oo quraysh taqaanay ugaasna ahaa xijaaj ninkii yimaadana asaguna cabdilmualib mari uusan noqon jirin nin in cabdimualib ah iyo ummaddii qurayshay joogtay carbeed ayaa halkaa iskugu jiray baa laodhanaya wuu warwaraysan warkii buu helaya <coughs> fasamictu birajulin bimakkata yukhbiru ahbaaran can illaahi wa can diinihi wey faqacadtu waxaan ku fadhiistay calaa raaxilatii ile horaan bu wuxuu aaminsanaa wax inuu baail ninku muxuu sheegahayaa wux waa baail alleelahay hawshayda weeye i gaadhsii buuhi saxaabi faqacadtu calaa raaxilati hashayda ku joogsaday on ku dul fadhiistay faqadimtu calayhi ninkii asaga oo subanhan u galay wahwa bicukaad riwaayadii axmed ibnu xibbaan baa cadaysay nabi maxamed calayh isalaat wasalaam maka intuu ka suuqi gabayada ahaa ee carab iman jirtay gabayo waa taqaanaan waa suuqa isbuuci maalin ka ah ama bilshi maalin ka mid wakhti ah ama sanadkii la qabto reer galbeedka yaqaan galbeedkaasaan ku arg jigjigiya aaggaa loo gaadho kenya may leedahay meel weyn oo bannaana lagu ballamay nin walba wuxuu maalinkaa keeni ilaa maalmahaasaa la joogi waaga dambe waa meel cidlaa xerogeel wey waa laga kala tegi suuqba maaha gabayaa la yidhaahdaa adigaba idinku koonfur kama jirto hawshaas ayb nabigu calayhi salaatu wasalaam meelahay dadku iskugu yimaadaan buu nabigu jaanis diineed iyo dacwo u raadsan jiray waa intaasoo ilaahay kulanka uun ka hesho meeshay ku kulmaan meeshay ku tartamahayaan meeshay balaayo ku hayaan intuu tagu ka dhex jiray oo xaqa qaata u sheega saasuu nabigu u wareeji calayh salaat wasalaam dilmajaas tag dilmajinna tag xukaad tag meel walba iskugu yimaadaan xaqa gaadhsii innaguna tiifiyaan haysanaa tiifiyo laga fiirsanaya iyo idaacado iyo raadiyooyin iyo warbaahin lalis social media adduunkao dhan aad kala hadli karto markaas waxay ka dhammaan laadihiin dabawareejin iyo boodbood iyo bakti iyo cawra muujin iyo ilaahay diinkiisii caayid iyo ummad ku xadgudbid iyo wuxuun alle kaa fogon aakhraan kuu dhawaynayn soo mushkilo ma ah sheekh axmed diidaad buu wuxuu odhan jiray raxmat ullahi tacala caleh wuxuu odhan jiray isagoo qolyo maalin gaala ah la dooday wuxuu hi haduu nabi maxamed aleh isalaatu wassalaam wela tv adduunko dhan kala hadlo imi saacbu ka hadlay laasubano carab markay soo xajiyaan markay iskugu yimaadaan iyuu nabigu intuu u tago meelaha way kala degaan ila qabiil qabiil baa loo cashir cashiriyo qoys qoys iyo jilib jilib baa loo degaya yuu intuu law yuu dhihi jiray nin i damaanad qaadoo ammaan isiiya maidinku jira ugaasa oo meeshuu joogay uu degay u raaco hal min rajulin yaxmilunii ilaa qawmihi liubaliqa kalaama rabbi faina qurayshan qad manacuuni an ubaliqa kalaama rabbi abu daud baad ku marteen magangelya siyaasadeed ay siinaya allujua siyas ma taqaanaan hadda waxa la yidhaahdo magangelyo siyaasadyaa i siinaya oo darayaqaad iyo damiin ii noqda saan ilaahay fariintuu ii dara u gudbiyo oon xilkayga u guto maxaa yeelay maka waxaa la yidhi juuq kuma dhihi kartid haddii kale kaw wuxuu ku raaca kaw faina qurayshan ad manacuunii an ubaliqa kalaama rabbi war wasaa'ilkan ad haysataan ee ilahay idiin sakray musakharaadkan miidiyaha warbaahinta waxaan oo dhan artay inta nooce kala duwan leh u adeegsada inaad ku gudbisaan fariimo xaq oo ummaddana anfacda aakharana wax idin tarta adduunkaaad ku badbaadaan balaayadan iska joojiye balaayadan la iska joojiye faqadimtu calayhi nabigaan ou galay wahwa bicukaad asagoo joogaan u tegay faidaa rasuulullaahi mustakfiyan rasuulkoo isqarinaya maku markaa kusoo noqonaya cukaad buu kala kulmay nabiguu soo raacay maku yimid faidaa rasuul rasuulka ilaahay baabaa mustakfiyan isqarinayo aan markaa ayadaa dacwadiisa aysan calan ahayn dacwad marka wakii nabigu ummad u bandhigay dhib badan baa geystay muslimiinta la baabi'iyey waaga dambe sirriyay noqoto dacwa wakii nabigu waday saddex sano adaw jahriya waad garanaysaa way dambaysay awaailka horena xoogu jahri baa jiray laakiin markii bilaal iyo raggii ibr laga dhigay wakii nabigu hoos daarulam ashuku adin daarulam markan la galay mustakfiya isqarin hayaa nabigu xaqii buuba nabigu intii la dhibay buu hoos dadka xoogu sheegayaa oo uusan bannaanka soo dhigayn jura'aau calayhi qowmuhu jamcu jarii'in jura'aau calayhi qowmuhu tolkiina ay ku dhiiran yihiin way ku dhiiran yihin xaqii bay ku dhibahayaan waa ku xadgudbahayaan min aljur'ati wahiya aliqdaamu wاtasalluطu buu nawowi leeyahay waa in lagugu dhiirado lagugu soo degdego oo aan inaba lagugu aabayeelin imise goor bay isku daya inay inay dilaan qaadigii muctasila muxuu ahaa alqaadi cabdاljabbaar qaadi cabdاljabbaar axmed cabdاljabbaar wuxuu yidhi wa min mucjizaatihi qaabkuu nabiga uga badbaaday maka markuu sharxay waxaa dhihi war caqligan xaggee ka yimid in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo agoona oo aan aabba lahayn oo adeerkii difaac jiray ka dhintay oo awogii waa hore qallafay oo meel u cirsan jiray intuu maka ka dhex istaago caraboo dhan iyo aadamoo dhan uu khilaafo oo waxooda uu baadil ka dhigo uu yidha awowyaashii naar baa quwaaxaysa kulli naar bay ku jiraan idinkuna saan haddaad ku dhibato eh, waa ka dabategaysaan keligii baa ka badbaad iyo wixii aniga raaca la soo istaago leyla nahaar inuu sidaa ku badbaado oo xataa ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan wax dhiba loo geysanin intaasoo mu'aamaro iyo shirqool iyo dabin iyo dhagar uu ka badbaado laftirkadaa mucjizaa buuri dowladda intaa leeg inuu dhiso asagoon wax shin lahaynin baa mucjisa labaada buuhi hal urur laba reer macallin isuma keeni kartid haddaan shabaabka kuu buuxin ma tamise maaha carwakaasi shir ku qabo maqaaxi adoon alaab meelahan ku jirin anaad been ii wuxuu ilaahay wataa socda ma tamise maaha wixii ilaahay uu wato ayaa socda xidhan soomaaliya meeshuu le wax ka magan yahay dameeraha weylo ka dhala weylo dameerihi maxaa weylo isu keenay ninkuu ilahay wax la magay dhan yaa tahay ma yidhaahdo waa u dhiibahayaa laftirkeeda aan yaa mucjisa bu akhriya tabiitu dala'il nubuwa qaadi muctasila musiiba ah xaggana waa shaafici xagga furuucda ama xagga caqiidada kufriyad buu aaminsan laakiin nabi maxamed baan difaacay hadduu ku yidhaahdo mujisadkiisan ka hadlaya karaamaadkiisii kitaab ka fiican maysan qorin dadka islaam sheegta kitaab ka fiican maysan qorin akhriya dahabi baa u tarjimaysa siirka intuus iloobay iyo wuxuu yidhi nabi maxamed marka la soo gaadho ruuxa muslimka sidanoo kale ha u hadla buuri sidanoo kale aad fahateen baan u malayni sheekhulislaam ibnu taymiya qiraya majmuuc alfataawi inuu kitaab lamida jirin waqad ajaada waafaada waaxsana buuri xaggana hoosta ma kuma dara intaas almuhim waxaa weeye juraaw calayhi qowmo ilahi baa ka badbaadiyey tamkiin baa ka dambeeya wuxuu idhi fatalaaftu walyatalaaf walaa yushciranna way bikum oo ninkii lagu arkaan la baqdhabahayo asaga lagu xadgudbahayo nin caqli badan buu ahaa camr bnu salama wuu xeeladaystay suu nabiga oola kulmo fatalaaftu waan xeelaystay buu i nabiga la kulankiisii istacmaltu اlwasaa'il اlaiifa weeye wadiiqiya wadooyin aan nabiga u la idareemin oon kula kulma ayaa raadiye wey dhuutaalan iyo gaatamid waan gaatamay wey xataa dakhaltu calayhi bimakata ilaa maka oo u galay faqultu low waxaan ku idhi maa anta u fiirsa man anta ma wuu yaqaana waa loo sheegay maxamed baa la yidhaahdaa waa ina cabdinasirka ugu yaqaana muxuu raadinayaa kayfiyada sifada uu la socdo fariintu waa xambaarsan yahay sifaadkiiyo fariimuhuna maa laa yacqil weeye yacqil ma aha idan maa anta saasuu leh maa kayfiyatuka wa sifatuka wamaa hiya risaalatuka ayuu leh maxaad xambaarsantood sidaa nabi allow qaala nabi wuxuu idhi ana nabiyun loo waramaan ahay loo warrame min allaahi axad looga warramay baan ahay faqultu waxaan idhi wamaa nabiyun riwaaya cinda axmed wamaa nabiyullaahi ilaahay xaggiisa axadka looga warramana muxuu yahay waan anfaan annagu hawlaha carab baan ma naqaano nubuwa shuqul ba kuma lihiine waxaa noogu dambaysa nabi ismaaciili qaalna wuxuu arsalani illaahu arsalanii allah allah isoo wa fii riwaaya cinda axmed ana rasuulu taas fariinwadaan dhambaalwade addoon alla doortay oo loo soo dhawey fariin oo aadama gaadhsii la yidhi ayaan ahay intaa wuu fahmaya ninka carbeed jaahiliyata waa islaama ajlaaf lcarab baa fahmaya iska daa kale intaa waa gartay wuxuu faqultu waxaan idhi wa biayi shayin arsalaka haa ma fariin wadaa tahay fariin barakaysan oo diinoo khayra laguu soo dhiibay haa ummaddaad u wadda baan ka mid ahay laakiin bal ii sheeg wax lagula soo diray qaala wuxuu ihi arsalanii wuxuu ila soo diray bisalat اlarxaami qaraabo xidhiidhin in qaraabada la xidhiidhiyo waa asal diineed xagga ciidamada marka asl min usuul اdiin wey ruuxii diinka soo gelaya baa lagaga bilaabay le waxaa soo diray in qaraabada la xidhiidhiyo jaahiliyin waxay ku aafowday qaraabogoys rixingoys somaali way taqaan waxay rixingoys waa reera naare ra'day ka wadaan ya rixingoys waa reera naareed adugu reer bari baad iskumamaamaneen ii kaadi ya maxaa dhahdaan lixingooye raxmaan baa gooyaan dhahnaa hawshaana waa hawl khatara ah. hawl salaan ma aha laakiin taydaa ka quruxsanayd almuhim arsalanii bisilat اlarxaam ilahi wuxuu ila soo diray riximka iyo xigaalada iyo xigtada in la xidhiidhiyo arxaamtu xagga reeadoona waa ka yimaadaan xagga reeabtina waa ka yimaadaan reeadoo iyo reeadeer reeabti baa la kala yidhaahdaa hawlkana waa la sheegay labo wa kasri اlawthaan asnaamtan aad caabuda jamcu wahanin ma cubida min duun اllah in la jujabiyo la burburiyo maalinku ilahay tabar ku siiyo sanam waa inuusan jirin baa la rabaa dhulka cardaduha laga dhigo waqul jaءa alxaqu wazahaqa اlbaطil in اlbaطila kaana zahuuqan wey wakasr اlawthaan kasr اlawthaani xisan waa macnan buu nabigu u jeeda alayh isalaat wasalaam wixii taallaa ama geed ay taagan geed annaga reefata ay naga gubeen qoliyii itixaad hadda ka hor geed calimasaar la yidhaahdo cumar jarar weydii meelahan dullahan loogu yaallay oo islaanta dheli weyda ay ku xidhato ii sheega mar bay ku xidhtaa oo mar bay ku xidhtaa oo himbeer bay geysaa oo ninkii geel waayaa koor buu ka lalaadiyaa geedka iyo aleen ama boodaan buu suraa maraq geeli waxaasaa lagu xidhi jiray mayntiwankiba aan maray ma arkay geedku geed muxuu ahaa lebi buu ahaa show mise wuxuu ahaa lebi buu ahaa baan u maray war muuse haye lebi soo ma ahayn asnayna wax ku xidhaan u malaynhayaa geed lebia ah oo weyn buu ahaa oo weliba si fiican u baxay geedkii waxa saaran ee la saaray inuu dumo oo u dhaco ku taa iyuu siganaya qolihii itixaad oo qolyaha etoobiya la dagaalamayan intay soo mareen oy reerkii meelaha degan iska fiiriyeen bay gubeen si fiican bay yeeleen soomaysa wanaajin ayagoon si fiican marka u basdelin oon si fiican u gubin bay ka tageen roob baa dhacay sanadka dambe geedka wuu fugu baxayba cali baaba geed awliye ah waa damba intay ku soo noqdeen yay macalxeednaha u siibeen dib dambe insu fufi baanu malaynaya marka awhaanta iyo sanamka waxaa loo burburin xisan oo hadda waxba laga tegi maayo macna ahaanna waa loo buri dadka qulubtooda laga saaray ilahay baa lagu xidhaya subxaana wa tacaala qalbigaa loo nadiifinaya allaweynaa lagu xidhaya dadka waxaa kaloo layla soo diray waan yuwaxad allaahu laa yushraku bihi shay ilahay keligii in la ilahay in la gooni yeelo in la mutuxo xaqiisa loo daayo aadamo iyo uunka alle iyo uunkiisa la kala sooco ilaahay baa cabsi leh somalia qumay wa ilahay baa cabsi ugu leh waa muwaxid markaa iyada hadhowna saasuu u kala bax kitaabka qabo ku markuu quman yahay cabsi allah igu gacantaada midigtaada rabbi iskaga kaa dhigtee kafba waa iska gooyaa hawlahaasaa loo baahan yahay oo dhab oo fal ah oo lagu dhaqmaa la rabaa riwaayadii axmed baa ka faahfaahsanayd nabi allow maxaa lagula soo diray bian tuusala alarxaam riximka in la xidhiidhiyo wa tuxqana addimaa dhiiggana la dhowroon la daadinin xaqdarra lagu daadinin qur-aanku ka hadlay walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq waad garanaysa amniga in la sugo oo dhiigga la ilaaliyo waa maqsad min maqaasidi ashariica dhegaysta xadiidka wa tuxqana addimaa tu'man asubul wadooyinkuna ay nabad noqdaan nin walba meeshuu doona ka baxo amniga wadooyinka socdaalka waa in aamin laga dhigo dhiiggana la dhowroo la ilaaliyo oon la daadin xaqdar lagu daadin raximkana la xidhiidhiyo idan nabigu wuxuu ku hormariyey almaqaasid alijtimaaciya silatul arxaam waa maqsad ijtimaaciya xaqnu dimaa waa maqsad ijtimaaci ah amnu الsubul uruqna waa maxay waa waa amni ijtimaaci ah iyadoo hormariyey kadibna watuksaru اlأwthaan watucbad allah waxdahu laa yushraku bihi shay tucbad ويعبد العفو ويعبد الله وحده لا يشرك به شيء إلهي كلي لا عابده مع الله هرمرنا للاهتمام لا أنها أفضل من التوحيد maxaa yeelay ruuxu wuxuu ku aafaysan yahay aad leeda durbuna wuu ka go'i karaa yaa la hormariyaa cudurro badan buu ruu abaa cudurro badan buu qabaa mael waxaa lagu keenay ruux kansar qaba hargebna uu dhibahayo far yarna ay jaban tahay ma kansarkaad ka bilaabaysaan inaad mashiimaysood balaayo iyo dab ku qabato mise hawlahan yarkaad allinaysa hawlahan yarka wata xallinaysa ninkii ninkii fallaadho isha kaga dhacday iyo salka ee la yidhi teen kaa bixna muxuu yidhi ishay kaga taallaan fallaadh baryahana way kaga dhegan tahay teen kaa bixnaa baa la yidhi tan igaysiiba horta aan fadhiiste ma aha marka nabarka ishu inuu ka liito laakiin kanaa sahlan wey durba la xallin karaa idan waxa loo hormariyey maqaasidan ijtimaaci waa maxay liannaha waa ashalu iyadaa ka fudud in durba la hirgeliyo dadkuna ay qaataan amaa masladan atawxiid wاlishraaq waa maqsad waa usul maqaasid wey waan hawshay ku aafaysnaayeen saqiiri kabiir bay kugu dilaayaan wax kaloo dhan waxay ka ogolyihin wada hadal bay ka ogolyihin kalag waa kala bixi waa loo sheegaya marka midda kale carabtu way jeclaayeen dhiigga in la ilaaliyo qarabada la xidhiidhiyo wadada aamin laga dhigo ayagaaba aaminsan oo jeclaa laakiin aafakala la tagaysa alawaasimna mushtarkunaba ku hormaraya hada waa maxay waa min fiqi dacw wey ruuxa markaad doodaysaan waxyaabaa isku waafaqsantihiin baa marka hore laysla soo dhiga intaan islogan lahaa xagga ii dhig maxaan isku haynaa inta aan ku kala baxno war carabi muran baa ka taagan in waddooyinka amni laga dhigo maya qaraabayn la xidhi ka warrama gobonnimo haye dhiigga inaan xaqda lagu da gobonnimo ayagaaba intaasoo gaashaanbuursi iyo alaaf bay sameeyeen xilfufuduul bay sameeyeen xilfumuayabiin bay sameeyeen wayba aaminsanaayeen nabigu marka alqawaasim almushtaraka maxaaluitifaaq buu hormariyey calaa mawdic اlikhtilaaf lisuhuulati xallihi wey laa liafdaliyati calaa hayrihi inaad fahantaan baan raba macnahan lagu khaldamin idan fiqu dacwa awlawiyaad buu leeyahay awlawiyaadkii baa nabiga kuu sheegahayaa awlawiyaadka marna waxaa weeye waa asaas marna waa usluub farqun bayna alasaasi waاlusluub farqun bayna almanhaji waاlusluub aaliyad waa kala duwan yahay وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا يشرك به شيء فقلت نعم ما أرسلك به جوابت عمر أفرس انت alla wuxuu nabi allo wixii lagula soo diray qiimo badana ilaahay wuxuu kula soo diray alla macaanaa oo khayr badnaa wadaadkii tajriidka loo akhriyey xadiid fiican baa loo sheegay wadaadda reer sallaxaada tolla nabiyoogu maxaad u hagaajisa way bi'inhayaani soo runtii maaha nin waa yeelu ahayoo soo xereeyey oo carruurtiisi reere leeyihiin isliibuu fadhii jir masaajidka sidiisu ku joogi jira hadda inuu geeriyo in kale waryaxya miyuu geeriyo duqi wuu laabtay maslaxaad buu ku laabtay waab intuu iyadbuli sheekhu kitaabka ii ahri markaasa wakhti ma hayee wadaad xiro waan kuu dhiiba ku ahri wadaad baan ku xidhay cashirkii buu dhegaysanaya wuuna dhaga culus yahay rafaad juhdigu odaygaa bixinayo shee maxamed baa la odhan jiray waad yaabaysa wadaad ku ahrinaya ii warramaya ninkii waan ku rafaadsanahay buur maxaa jira markaan xadiid fiican soo maraa buu isku oodahayaa wuxuu dhibi tollaahi nabi maxamedo maxad u hagaajisay way bi'inhayaan oo runtaade idinkaa biinhaya nabigu muxuu ka tegey wanaag buu dhaxal buu wanaagsan buu idinka tegay idinkaa biinhaye saxaabi marku wuxuu nicma maa arsalaka bihi alla nabigoo wanaagsana wuxuu alla kula soo diray idan su-aasha qultu waxaan qultu lahu nabigu waxaan ku wuri faman macaka calaa haada mabda'an qiimaha badan iyo khayrkan yaa nabi allow kugu taageersan qaala subxan wuxuu uhi wa cabdun nin xor ah iyo baa igu taageersan qaal wuxuu ihi saxaabigii camri ahaa winooshu wamacahu yowmaidin maalinka nabiga su-aasha aan weydiin waxaa la jiroo taageersanaa oo rumeeyey abubakrin wa bilaal wmacahu yowmaidin abubakr wa bilaal miman aamana bihi dadka rumeeyey ka mid ahaayeen faqultu waxaa inii mutabic anna waa kugu raacay nabeelo waa kugu raacahaya inii anugu ku raacahayaa riwaaya ka oo uu yidhi ushhiduka annii qad aamantu bika wasadaqtuka afa amkuu macaka am maadaa tara yaa rasuul allah fargobnimayso nabi allow waxaan ku maqraati galay ilaahay hortii inaan ku rumeeyey oon ku raacsanahay oo rasuul xaqa tahay ku rumaysnahay haddaba hadday sidaa tahay ma kula joogaa mise si kalaa kula quma nabi allow aamkuu macak am tara ma kula joogaa oo maka haddee dhibka kugu gaari baan garab taagnaadaa mise hawl kalaa kula quman markaasuu nabigu la hadlahaya qaal wuxuu hi subur innaka laa tastadiicu daalika yowmaka haada ma awoodi kartid inaad ila joogto wey ma aha ma awoodi kartid inaad rumayso innaka laa tas ma awoodi kartid daalika arrinkaa inaad ila joogto ood idaba socoto ood ila joogto yowmaka maalinkaada haada haddaynu joogno alaa taraa miyaadan u jeedin xaalii aniga tabartayda iyo waxaa naasi gaalada kibirkood miyaad arkayn kibirka ay igu hayaan iyo dhibka ii geysanayo intii i raacda waxay ku samaynayaan iyo inaanan u hiilin karin awooddeeda miyadan ad arkaynin aduguna waxaa ta koro reer bani sulaym ah nimankanna waa qoraysh naftay kaa goynayaan walaakin irjic ilaa ahlia ku laaba reerkaadii reer faidaa samicta haddaad maqasho bi aniga qad dahartu inaan adkaaday ad halabtu calaa axdaa inaan ka adkaado meel saaray fatiniihi imow riwaayo kale caddaysay faidaa cafwan waxaa weeye irjic xataa yumakkin allahu lirasuulih irjic xataa yumakkin allahu lirasuulih noqo ilaa rabbi uu awoodda ii dhiibo nabigu waa ogyahay in awoodda loo dhiibay waa loo ballan qaaday yaqiin buu ku socdaa ma shakisano laysa fii raybin min amrihi naquu yidhi qaala fadahabtu waan tagay ilaa ahlii baan ku laabtay fadahabtu ilaa ahlii waqad aslamtu riwaayada axmed intaa muhiim jiddan wey fadahabtu ilaa ahlii waqad aslamtu anoo islaami baan ku dhaabtay reerkay ku laabtay waqadima rasulla rasuulka ilaahi baa galay almadiinatu waa hijrooda wey mudda uu soo gabanaya saxaabigeedu hawsh qisadii dheerayd buu maqsuudku kuu sheegaya wa kuntu fiadi reerkaygii baan dhex joogay fa jacaltu waxaan gudagalay atahabaru alahbaar inaan warar ka maxaa soo yeedhay maxaa la sheegay nabiga maka joogay ka warrama isagii quraysh maxay ku xaaleen wa as'alu nnaasa dadka aan weydiinaya xiina qadima almadiinata markuu nabigu madiina tegay baan dadka weydiinaya xogtii suubanaya meeshuu marayo xataa qadima calaya ilaa ii yimaadeenoo soo marteen reerkii iyo aan joogay nafarun kooxoo min ahli yarib reer madiin ah oo min ahli madiinati ah yariba waa magaci hore haddee meeshu ay lahayd dad garanaysaan min ahli madiina faqultu waxaan ku uhi maa facala hada arajul aladii qadima almadiinata weli wuu isqarinhayaa ma sheegayo inuu islaamay qolyahan uu ka baqayaa inay baacugiyo beer kala gooyaan wadaadkii madiinayid muxuu sameeye ku beeqaamay faqaaluu waxay dha annaasu ilayhi siraac dadkii reer madiina waa ku degdegayeen diinkiisa bay gelayeen waa lagu sii yaacayay nabiga ii geeyun baa la dadku ilayhi ilaa rasuulilaahi siraacun ay musrixiin waa ku degdegayeen waqad araada qowmuhu tolkii oo makana waxay dooneen inay dilaan falam yastatiicu dalika way awoodi waayeen ilahay baa ka manciyey idan warkuu rabay buu helahade xilliguu nabigu la ballamay wey sayidku wuxuu xilligan maanta soomaalitu xaaji cabaas ila ballameen aw cabaas soo ma ahayn aw cabaas maalinku ila ballameen soo maaha qolyuu rabaa marka inuu inuu u guduudiyo wuxuu yidhi hadda soo xilligu ila ballamay subanuhu ma aha saxaabigu yidhi camr idan waa dhaqaaqahaya faqadimtu madiinaan galay fadakaltu calayhi nabigaan u galay buu faqultu yaa rasuul allah haddee ninkii waalkii xiniyaha hayo mayso wax ka soconna ma jiro haddaan minallaahi looga gargaarin wuxuu idhi jaamac dayuurad nin waalkii ii hiili yidhi hoogaa laabaday heryadan iyo saareen tolkay hagarti weeyaane intii la bari lahaa waa harjadayaaye gobannigo mogta haddii walaalkaaba xiya kugu dheg maxaa kaa soconay nin walaalkii ii hiiyidhi hoog allaa baday walaalka haddaad taa war ii hiili nin walaalka arkay inay ka taallo way hawshu kaa xun tahay oon qorsho isku aadanayn oo lagu dulmahayo oo gaalabeerka ku casaysay oo meel kuu badbaadin war hebeelow nu aad tidhi kaa waxba wuxuu kuu doorsho kuwa kale ma laha marka nin walaalkii ii hiili hoog allaa badaye heeryada ay saareen tolkay hagarti weeyaane intii la hoggaan bari lahaa waa harjadayaa buu intuu intii keenin la geli iska kii dulaysan lahaa qaadhqaadh aan dhihi lahaa waa rafar hayaa buu idhi nin ragaa waa kii raftee miaan haleeyo gabayga abwaab intaasaan ka xusuustaa suldaan tibcadda muxuu yidhi nin walaalkii geed ugu jiraa geesi noqon waaye nin walaalkii geed ugu jiraa geesi noqon waa waad socotaa walaalkaa waa ku gaadaya geedka ugu jiraba dhawaa xagasha baf caloosha qaca maxaa kaa socon meel la gaadhi maysid innagu aan kala dhammaano soomaaliya innagu horta aan kala dhammaan markaasaan cid kale wax ka qabanayna fadaaltu alayh faqultu ya rasuulka ilaahi atacrifunii ma igarays nabi allow ma igaran baa nabi maxamed waxay laawa hadee axad la ballamay qaala wuxuu nabigu nacam waa ku garanhaya anta aladii laqiitanii bimakka wadaadkii siddeed sano ka hor aan ku kulannay baa tahay oo ugu yar tahay sideed kale waa dhowr iyo toban toban sano dhowr iyo toban laba iyo toban ko iyo toban markaugartama yar faqultu waxaan idhi balaa balaada inta badan waxaa loo isticmaalaa marka nafyi ka horeeya ama istifhaam inkaariga ka horeeya balaa lagu jawaabaa haaliban markuu hadalku iijaab yahay nacan baa lagu jawaabaa asalka sidaas wey laakiin nawowi cidba ku dagaalamay waba faradhib male nabigu wuxuu leeyahay balaa mararka qaarkood fii mawdici iijaab baa la dhigaa culaysna ma laha faqultu waxaa dhi balaa nabi allow haa waa anigi ninkii weeye maka kula kulmay faqultu yaa nabiy allah nabiga ilaahayow ahbirnii cama callamaka allah waajhaluhu ibar shayga ilaahay ku baree diinta anuguna aanan garanaynin riwaayada axmed baa caddaysae marka uu madiina kula kulmayo su-aashaani si gaaruu ah u weydiiyey nabigaan iskala joogo markii laga kala tegey waxaan sheeddaasaan kala socdo waxaan rabay in dadku ka yaraadaan oo nabigu markaas si fiican u deganoon lagu mashquulsanayn oon aan la kulmoon bal wax yaroo saaya ka qaato kadibna aagay ku laabto fawajadtuhu khaaliyan falama wajadtuhu khaaliyan sa'altuhu intuu dhexda nabi allow way garanaysaa haa soo ninka su-aalo muusa daldalin nabigu salaamay waa is waraysteen kadib buu iska sugay markii la kala qaylaya nabiga loo faraaqieyey ayuu su-aasha weydiiyey ahbirnii can sala nabi allow salaadda iiga warran axkaamteeda howlaheeda iyo xilliga la tukanayo qaala suuban wuxuu yidhi xadiidku show waa dheeryahay ma dhammayn karo waan wadahayaa laakiin waxba indhaha soo taagina hayr salli salaata subxi salaada subax tuko saxaabiyo markaa tukato uma aqsir ka gaabi oo ka joogso can salaa salaada ka hadh ka al xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu ay soo baxdo xataa tartafic ilaa ay kor noqoto ay qoraxdu soo baxdo oo ay ka kor noqonayso intaas salaadaha tukanin riwaayo kale cadifa idaa alacat faidaa alacad quraxdu markay soo boodo falaa tusalli xataa tartafic macnahaasaa loo jeedaa ha tukan ilaa ay dheeraato maxaa nabaallow loo tukanaynay bacda salaati subxi fainahaa xiina talucu markay soo baxayso qoraxdu talucu fainahaa xiina talucu markay soo baxayso tadcaf maxaan ka booday fainahaa tadlucu way soo boodi xiina tadlucu markay soo baxayso bayna qarnay shayطaanin shaydaan labadiisii gees bay ka soo boodaysa isagaa isku aadanaya ila gaalaa u sujuudo qoraxda bari bay aadaan marna galbeed bay aadaan isku aadinhayaa qoraxda ku beegmaysa in asaga la caabudu iska dhaadhicinaya xabadku garaacanhaya anaa laii sujuuday buu kuleehay waxayna idin markaa ay soo boodayso qoraxduna yasjudu lahalku fargalada u tukada faida irtafacat qiida rumxin aw rumxayni fasalli riwaayadii axmed markay soo kor noqoto waran jooggii ama laba waran ay la ekaato markaa tuko idan uma intaa kadib markay dheeraato salli tuko faina salaata tukashada tuko qda markay dheeraato mashhuudatun waa laga qaybgalaa maxduuratun waa la joogaa taxduruha almalaa'ika ina qur'aan alfajri kaana mashhuudan saddex cilu nabigu isdabadhigo u fiirso laba waa cilataani sariixataani midna waa cila mafhuuma min mafhuumi اlkhitaab ow min daliil khiaab mafhuum mukhaalaa xilligay qoraxdu soo baxayso laba geesoo shaydaan baa isku aadiya gaaladuna xilligaas yay tukadaan oo shaydaanka caabudaan iyo qoraxda iyo balaayada caabudaan sidoo kale xilligaa salaadda la tukado malaa'igtu kama qayb gasho nabi ku yidhi salaadda xilligaa la tukado malaa'igtu kama qayb gasho mee malaa'ig ka qaybgelinna meel khayr ma aha xaggeed ka fahantay uma salli faina salaata bacda الshuruuqi wاlirtifaac mashhuudatun maxduuratun min almalaa'ika wey salaaddii markay cinda طuluuci shamsi ahayd wa cinda quruubiha waa maxay malaa'igtu idan meel malaa'ig laga waayaa fadhiya ibliis ibliis baa fadhiya shayطaan saddexdaa cilaa meesha kugu jirta xataa yastaqila الظilu biالrumxi idan nabi allow goormaan salaadda u gaadiyaa xataa yastaqila ilaa uu la sinaado yastaila yastawiya ka dhigan tahay uu la sinaado adilu roob waranku birumxi cafwan salaadda inteen wadaa inteen wadaa wey cafwan salaadda duka aad e tiri markay qoraxdu dheeraatay kadib aan bilaabay ilaa inteen wadaya xataa yastaqila adilu warankii loo istaajiye ruux markay bartaa dhakada ku taagan warankii hooskiisu isku baaba'ahaya waranku maa muuqanaya hooskiisuna ku baaba'aya waxaa la rabaa markay galbeed aado hooskii baa dheeraanaya oo baxaaya yastaqil yastawiya dillu birumxi cinda alistiwaa'i wey halkaa markay gaadho oo qoraxdu bartanka ay gaadho hooskii iyo warankuna isku baaba'aan uma aqsir canisra faina xiinaidin tusjaru jahanam jahanamaa xilligaa la hooyaa oo la shidaa cadhada ilaahay baa kacsan jahanamaa la shidayaa yoinbirtu ku leefin holcana ka caruy jooji faidaa aqbala alfayu hoos markuu ka soo laabto min almashriqi baa loo jeedaa hoos xagee ka soo laabanaya wuxuu ka soo laabanayaa bari markuu ka yimaado caf faidaa aqbala markuu ka yimaado alfay hoosku min almashri ka yimaado fasalli tuko marka galbeed aaddo hoosku kaa qabto dhanka bari ila qorax markay agga tagto hooskeed aggu aadaya markay agga jirtan hooskeed aggu aadaya walba dhankay kaa haysama dhanka kale hoos kaa qabanaya fasalli xilligaa tuko waqtulkaraahi waa laga baxay fa ina asalaata bacda azawaal salaadda la tukadaaye zawaalka dabadii mashhuudatun maxduuratun salaaddii ka horraysana malaa'ig shuqul kuma lahayn weeye meelay malaa'ig ka salaada waxaan wadayaa xataa tusalliya ilaa casrka aad tukato wad salaadaas yani waa maxay salaad way kuu furan tahay wey tukan karto uma aqsir can salaa salaada jooji casr marka la tukado xataa taqruba ashamsu ilaa qoraxdu ka dhacdo fa inaha qoraxda taqrubu bayna qarnay shayaanin shayaan labadiisi gees oo xaqiiqa ama macnawi ah isku aadisaa kana soo waxiinaidin marka ayadana yasjud lah alkufaar gaaladu u sujuudayaan qaala wuxuu ihi saxaabigu faqultu yaa nabiy allah falwuduu bal weyse ka waran fadliga saad waan fahmay xilligan la tukanayo iyo xilligaan la tukanaynin galagartay goormaan marka waaya nabiga alla weyse bal ka waran xadiinii canhu weyse iiga war qaala maa minkum rajulun rajul muslima ma jiro ama ruux muslima oo yuqaribu waadua weysada soo dhowaysta oo fayatamadmadu luqluqanaya wayastanshiqu sandaarsanaya oo fayanfiru iifsanaya iifsanaya midigta lagu sandaarsadaa bidixdana waa lagu fiifsadaa oo biyaha laska soo saaraa ilaa hadduu jiro kharad khataayaa wajhi wejigiisii dembigii saaraa ee xumaantii saareed oo indhaha ku eegay afka uu ku sheegay dhagaha ku maqlay yaa hoobanaya fiihi afkiisa maxbaan ka tagi ilaa kharad fayantahiru waan macnayd xaggadaad wayastanshiqu sandaarsada fayantairu fiifsada oo fiifyaoo biyaha iska soo daadiya uu jiiday istinshaaqu waa biyaha marka la jiido istinfaarkuna oo marka fiif la yidhaahdo mar neef baa lagu jiidaa mar neef iyo gacmahoosta lagu soo saaraa ilaa ruux saa u weysa hadduu jiro kharad waxaa hoobanaya khataayaa wejhi wejigiisa gefkiisibaa hoobanaya iyo wafihi afkiisa iyo wakhayaashiimihi sanbaxaraarkiisii sanka wixi galay sankii wixi galay oo ama uu ku ursaday ila mogtahay waxaad waxbaad ku ursan kartaa haweenay cadarkeed baad sanka la raaci kartaa oo markaa waxba badan baa jira ayib af iyo san iyo waxaa weye waxoo dhanba waa ilaahay baa kaa nadiifinay uma idaa hasala wajhahu wejgiisa hadduu dhaqo kamaa amarahu lasuu rabbi faray ilaa hadduu jir ruux sidaa u weyse qaata kharad khataaya wajhi wejiga gafkiisibaa ka hoobto ka daata min araafi lixyatihi garhkiisa hareedihiisa iyo fiidiisu ka daata maca almaai maca almaai alwudu biyihii weysaday la hoobanaysa ilah ku dahiraya uma yaksil dhaqa ma jiro min rajulin minkumba way kuu socota uma yaksilu yaday gacmihiisa ma dhaqo ilamariq ilaa jiqilada ama xusullada ilaa kharat khadaaya yadayhi gacmaha wixii xumaan uu ku sameeyey baa hoobanaya dunuubtoodii min anaamilihi arihiisa araha xubnaha anaamishu waa xubnahaasay ka hoobanayaan wey xubnaha faraha uma yamsaxu ra'sahu madaxiisa ma masaxo ilaa kharad khataayaa ra'sii dembigii madaxa lagu galay baa hoobanaya min atraafi shacri timaha fiidooda iyo halabta macalma biyihii weysada raacaya iyo dembiga raacaya uma yaqsilu qadamay gomadihiisii aadimihiisa ma dhaqo ilal kacba ilaa anqawyada ama idokabooysta waxaad tidhaahdaan ilaa kharad khataayaa rijlayhi lugihiisa dunuubtoodii baa ka hoobta min anaamili farihiisa iyo xubnaha faraha maca almaai biyihii weysadayna raacaan fa in huwa qaama ruuxii sidaa u weyse qaata hadduu istaago oo fasallaa tukado faxamidallah ilaahay ku mahadnaqo wa ana calayhi faalla ammaano ammaanta rakaadiyo oo celcesho wa majadahu ilaahay sharfo uu rabbi weyneeyo ila rabbi inaad weysaa lagaa rabaayo biladii shay iyo tilmaamo rabbi uu ku weyneeyo huwa alla lahu shayga asaga ahlun uu muto oo uu leeyahay aadam waxaysa mudoomin baa lagu ammaanaa alla wuxuu mudan yahay baa lagu ammaanaya wax khayr iyo wanaaga oo rabbi uusan mudan ma jiro wa faraqa qalbahu qalbigiisana uu u saafigaray lilaahi waxdahu adoo xawlinu suuqa dhex taaga haddana waan tukan hayaa socon mayso inta yaree taagan tahay qalbiga ilaahay u saafigare u faariqu u bannee ilahay keligii ka fikir iyo khayrkiisa wa faraqa qalbahu qalbigiisana u mariyo lilahi ilaahay keligii wadnihiisaa loo jeeda ila nsaraf wuxuu ka baxaa ninkii sidaa u tukaday saa u weysaystay ikhlaas ku tukaday iyo khushuuc min khaiatihi gafafkiisa wuxuu ka baxaa ka hayatihi yowma waladatu ummuhu asagoo maalinkii hooyadii dhashay la mid ah xalay dhalay asagoo ka baxa salaada weyn faxadaa camrun camar baa sheegay ibn ibnu cabasata badlxadiii bu u sheegay abaa umaamat albahili oo saaxiiba rasuulilaahi asaguna ah faqaala abu umaama wuxuu yidhi yaa camnu cabasa undur maa taquul abu umaamat albahili wuxuu la yaabay xadiidka fadliga ku jira iyo weysada fadligeeda iyo salaada fadligeeda iyo wax dembi la hobi intuu leegyahay wuxuu waxaasoo ajira iyo waxaasoo fadli ah weyso iyo salaad ragcatayna oo si daacada ku tukatay iyo qalbisami war ma keeni karta bash waad bumbuuninaysaa maad ka daysid undur maa taquul waxaad leedaha ka fiirso fii maqaamin waaxidin ma hal goob keliya iyo yucطaa hada الrajulu waxaanu ajri iyo fadli alla siinhaya yucطaa haada الrajulaa ficnaan lahayd dhib ma laha laakiin yucطaa haada الrajulu ninkan la siinayaa weeyo fadligii baa marka kaa go-an ayib mucطaaga wax la bixinayay ayaa meesha ka maqan fii maqaamin waaxidin yucطaa hada الrajul ay almutawadi almusalli maca tafriiqi qalbihi lilahi subxaanaه wa tacala la siinaya hada alfadl cadiima leed soo sheegtay wey faqaala camr wuxuu ya abaa umaama abaa umaama waa degdegtay maxaa jira laqad kabirat sinni waa waayeeliba oday baaraniyo waagaan yaraa'een odaa nabigaan la jooga maehe laqad kabirat sinni da'dayda waa weynaatay wa raqa cadmii laftayduna waa nuglaato waa duqoobay waqtaraba ajarii geerideedii iyo wadkaygiina waa dhow yahay ilaahay wadkeennaiyo geerideenna ma kulmiyo gafkeennii iyo geerideenna idan xilli aan aan xabaalqarkeed baan joogaaye xilli aan gafa ama aan beeshayga lama jooge iga leexo ku waqtaraba ajalii yacani wuxuu kuu waxyaabo badan oo cawaa'iq dawaafic dadka beenta ku dhallinyaranimo dhallinyaraduna wax ka boodo wax iska sheego laakiin waa laqad qabarat sunni haddaba haddaba iba oday xoog badanahay waxbana waa raqa cadmi haddana waaba xabaal qarkeed baabaan joogaaba maxaan adduunya oga xilman baan u sheegi wamaa bi xaajatun baahina iima haysa buuhi an akdiba cala allahi walaa calaa rasuulih inaan rasuulka ilaahay ku been abuurto iyo ilaahaygi subxaan qaadir ah wax baahi oo ii haysa ma jirooli maxaa yeelay fadliga yaa bixinaya allah yaa ka soo guuriyey rasuulu ullah idan waa kadib cala allahi wa calaa rasuulih wuxuu idhi dhegayso waxbaan sheegay abu maamu low lam asmac min rasuulilah nabiga haddaanan ka maqlayn xadiidkan ilaa mara hal mar oo maratayn laba jeer aw aa ama saddex xataa cadda sabca maraati ilaa uu toddoba tiriyey maa xadatu abadan buuhi haddaan mar iyo laba ka maqli laha maba sheegeen buuhi ka badan baa nabiga xadiid maqlay in badan baan ka maqlay nabigu xadiidka sheegaya oo celcelinaya haddaaban mar iyo laba ka maqli lahaa intaan shekeeyo baan iska gaabsan lahaaba amaad ku gaftaa nabigama isla odhan lahaa laakiin xadiidka waa xadiid agtida mutawaatira mustafiid walaakinii samictu nabigu waxaan ka maqlay buu ihi akara min dalik mar iyo iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix iyo toddoba midna kama maqlin ka badan baan ka maqlay ka badan baan ka maqlay aba markaba wuxuu rabay saxaabiga ma tuunsanayn xadiidku rabay inuu hubsado oo si fiican saxaabiga ku baraarug haw fadli weynna waad sheegtay camal yarna waad sheegtay ka firsa suubana waxaad ka sheegayso walaakinii samictu akara min dalika intaa in ka badan baan ka maqlay saa baan u sheegayaa xadiidku macaani badan baa ku jira alimaam daqalciid boqol iyo siddeetan mas'alo usuuliya iyo carabiya iyo fiqiga iyo xadiidku ka saaray laba boqol iyo konton waraaqood buu ku sharay xadiidka geligii kitaabkii sharxulimaam la yidhaahdo waa xadiidka ugu dambeey uu sharxayo weeye ardada marka xoogu fahmaysanee wakhtiga haya ha akhriyeen intaa wixii dheer habeen danbaan sheegi doonaa haddii alla yidhahdo rabbi igu simo wallahu subxaana wa tacaala aclam